boqolkiiba hal ka gaari kara sheekh albani aqoonta xadiiska uu leeyahay haddana say aa tahay albani iyo saqaaf labadoodaba usan boqolkiiba hal gaari kara sheekh albani aqoonta xadiiska uu leeyahay haddana say aa tahay albani iyo saqaaf labadoodaba xujadoodaan la fiirinaya maxay xadiiskan ku daciifiyeen maxay ku saxiixiyeen aqaaf oo dhan raacana dhihi mayno albaani oo dhanna raacana dhihi mayno laakiin maxaad xadiiska ku saxiixisay albaaniyo saqaafo maxaad ku daciifisay xujadiisaan fiilinayna ila annaga daliilkaa naloo diray saqaaf iyo annaga nooma ahan yani waxa weyaan maarata midna nalooma dirin laakiin inaan cilmigooda ka faa'idaysana naloo diray taana waa tasxiix wey xadiidka tirmidi baa tasxiixiyey waana ila yaallaa yaa taxsiiniyey baan dhihi lahaa tirmidi baa taxsiiniyey waana ila yaallaa kitaabkiisu mana aydan sheegin inuu xijaaziyiinta ka wariyay inuu shaamiyiinta ka wariyey inuu xijaaziyiinta ka wariyay xataa shariifkaa kuu sheegay waxaan dhihi lahaa xadiidkan riwaayat alxijaaziyiin riwaayatu cani alxijaaziyiin inay daciiftahay laakiin duruqdiisu xoojisayna shariifkaaba kuu sheegay annaga intaanaan kuuba sheegin macna waxaan ku noqonayaa xadiidka yani uu ibni xajar daciifiyey dhegaysta waa xadiidkii uu shariifku keenay laftiisa wuxuu yidhi laa taqra'u alxaa'idu walaljunubu shay-an min alqur'aan waa lafdigii shariif cabdalla uu keenay wuxuu yidhi ibn xajar daciifun min jamiici turuqihi jidadkiisoo dhan waa wada daciif meel u baxsan maayo waa xadiidkaa laftiisa wey ayib xadiidka wuxuu ku daray sheekhu kaana yadkuru allaha calaa kulli axyaanihi ilaa an yakuuna junuban sheekh cabdalla baa ku daray ziyaadadaasi ma jirto waa wadacnimo axaadiista nabiga ziyaadaadka ka daa maalinkii lasoo fadhiistay ilaa yowmina haada sheekha waxaan ka qabanaynaa un nebiga ha ku beenabel axaadiistan ka daa ilaahayga wada xishoodaa fiican subxaana wa siyaadadaasi kuma jirto xadiiska imaam muslim baa xadiidka soo saaray kaana yadkuru laha calaa kulli axyaanihi basa wey xadiisku ilaa an yakuuna junuban waa ziyaadada sheekha wey oo nabiga u tiirinaya salawatu rabbi wasalaamu caleyh ayib alimaamu shaafici alimaamu shaafici ayaa wuxuu yidhi ma bannaana qadiimu qawlii in layga wariyo hadalkii qawlkaygii hore iyo qowlkaygii dambe kaygii hore in layga wariyo ma bannaana shaki wuxuusan igaga jira sheek cabdilcasiis inuu ogyahay hadalkaasi inuusan waxba ka jira cid kale markhaati ka ma jiro nin kastoo madhabka shaaficiga yaqaana markhaati buu ka yahay leanna meelo yar baa jirta oo qowlulqadiimku ku xoog badan yahay laakiin inta badan qowluljadiidka xoog badan bay dhahaan waxaadna ka helaysaan meeluhu qadiimku ku xoog badan yahay muqadimada sharxulmuhadabka fiiriya culimada shaaficiyada qaba inuu qadiimu qowlihii meelaha qaarkood ka xoog badan yahay xagee buu ku yidhi marka ka taga qowlu qadiimii waa hadallada iyaguna macnaha waxa wey been abuuradka wey marka waxaan jeclaan lahayn weli wax la qorto wax qorta oo markaad wax soo guurinaysaan wax ka akhriya laakiin dushaan ka akhriyaynaa haddana wixii aan wada khaldaynaa dhib bay leedahay walaalayaal warka gabagabadiis waxa weye labayka xaggee wax kaga camal falaysaa buy labayka kaafta ku jirta maxay tahy weyaan kaafta yaa ku camal falaya haddayna camal falayn waa masdar macnihiisu takriir yahay sacbayka wa labadaba wayna camal falaan ha u noqdo khulaasada ibnu xajar ku laabo ayib waa ka tegayaa midda kaleeto waxaan walaalayaal gabagabada warka idinku naseexaynaynaa masaladani masale lagu dooda maa culimadu hadday la xoog badan tahay inaysan haweentu qur-aanka akhrin karaynin ahlan wasahlan wax dhiba male ninkii qaba ma banaana oo daliilkiisu la xoog badnaado ahlan wasahlan wax dhibaataa male masaa-ishii hore saa miyaan idin dhihi jirnay maya tani waa ka gedisantaha marka marka saaha loo qaato waxbana yaan laysku xiijinin mas'alada waxba yaan laysku dhibin wallahu aclam bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan ka hadlayaa anugu sheekh cabdullaahi ah wuxuu yidhi imaamu shaafici wuxuu leeyahi boqol toban iyo afar kitaab imaamu shaafici kitaabtuu leeyahay labaatan ma gaarayaan hadduu sheekhu u jeeda imaam nawowi xataa imaam nawowi soddon ma gaarhaan marka boqol toban iyo afar kitaab waa sida ilaahan loo tiriyo kitaabtiisa qadiimka u qoray ruwaadtiisa waa la yaqaana axmed maxamud baa ka mid ah kitaabta xilliga jadiidka u hay masar jooga u qorayna waa la yaqaanaa kitaab jadiid ah oo sidiisa uu qorayna maba jiraanba kitaabta hore qadiimka imaam shaafici uu baqhdaad ku qoray ayaa markuu masar yimid yimidba meelo ka bedelay balngu majmuucisa ka akriya meelo dhowru ka bedelay kitaabna isagoon bedelinbu faraha ka qaadayba kitaab marka cusuboo toosu u qoray arisaala jirta hay <laughs> daqiiqa daqiiqa mawduuca masalada inoo soo xigta intaanan gaarin waa helanaa suka masalada mas'alada xigta intaan intaanan gaarin su-aashaydii maxaa dhe waxaa jira kutub min awal ila alaakhir faatixada ilaa maa baqara af ingiriis ku qoran oo anigu aan in badan niman gaala aan siiyey yani min awal aakhir barna waa fasiraad af ingiriiskana waa lagu qoray maxay ahayd luqadda qur-aankana waa ku qoran yahay marka شhan daqiiqa hamsa daqaa'iq nagu fadila inaad midaaseeto tusaale naga siisaan iyo hamsa daqaa'iq oo cidan kale khalaas ya sida si waa laiga hormaraya soo nagama jawaabaysaan middaa ha xagga idin bismi eh, iyo ay iskugu qoran yihiin qur'aanka tafsiirkiisu baan dad yacni lasoo islaaminaya siinaa buu yidhi soo saama iyo kuwa ingiriis keli ku qoran faransiis keli ku qoran min sabxa min awal ila aakhir waa gartay laakiin toosaa maaha waxa xukunka yani sharcigu ka qabo soo maaha marka anugu fahmigaygu intii aan hadda sharcada aan ka soo dhegaystay baan ka jawaabi karaa wixii yani aniga fahmigayga ka baxana waxa weeye laygu ceebayn mayo waxa weeye cilmigu waa intii adu aad ka garanayso intaad xilka kaa saaran yahay waxa weeye marka nabiga calayh salaatu wasalaam wain axadun min almushrikiina istajaaraka faajirhu baa ilaahay yidhi xataa yasmaca kalaam allaahi uma abliqhu maamanahu haddii mid gaalada ka mid yihii kaa korin darbo nebiga waxaa la yidhi ammaano geli calayh salaatu wasalaam intuu kalaamka qur'aankaa oo adiga lagugu soo dejiyey oo munasalkaa uu ka maqlahayo markuu maqlana meeshii maamankiisa ahayd baad gaadhsiinaysaa baa lyidhi hadduu ku soo islaamo u soo islaamay haddii kaleeto waa waa la celinaya soo saama inuu sharciga marka la maqashiiyo oo qur'aanka la maqashiiyo oo lagu soo islaamiyo waa diinteenna muqadiska markii qofka kaafirkaa la doonayo in diinta la maqashiiyo in loo tarjumo hadduu u baahday waa hadda wasiiladii islaamkiisa lagu gaarhayo shay xaqa wey waad garata sooma laakiin shareecadu ma ogola qof kaafir ah oo mucaanid ahoon islaamkiisa raje laga qabin jaamaca qur'aanka in xataa ardadiisa loola safro ma ogola haddii aad ka baqayso intuu kaa xoogo inuu qashinka ku daray soo saama inaad u dhiibto inaad u dhiibto macnaha inaad anaa ka jawaabay inaad u dhiibto markuu yacni ihaanaysanayo masxafka ma la ogola laakiin markii lagu soo islaaminayo islaamkiisa marka la dalbayo waxa weeye shareecada waa loo fasirayaa waa la maqashinaya qur-aanka wuu dhegaysanayaa markii haddii uu islaamana gacantaa laga saaraya janaabada macnaha saarnayd awel maxay yacni loogu dhiibay oo qofka junubka ahaa ilaa weligiis boqol iskama ansixin soo maa maxaa loogu dhiibay hadii la yidha la bushin mayo waxaa loogu dhiibaya alislaam iyo hadimu limaa qablahu uu yidhi nebigu alayh isalaatu wasalaam wax allaale wixii ka horreeyey oo qofkaani soo samayn jiray wax gaalnimo ka weyn miyaa jira islaamkii baa ka baaba'asho ka tiray ma qubays qabtid iyo midna lama lehe jaamaca gacanta laga saaraya mar haddii inta afkiisii uu ku yaqaano la baray oo uu soo islaamay gacantaa laga saaraya taa waxaan kaga jawaabaya su-aashii shekh faaraxmaan uga jawaabaya inta aniga macnaha iiga baxsan waa markuu soo islaamay waxaan ka laabanayaa tii xasaan uu yidhi madhabka imaamu shaafici hal madhabaha waxaa ka jira qowlaha ka jira maxaa ka dhiman su-aashaadi su-aashaydi waxaan ku yidhi maalan maalan ani baarlamaankaan ku jiray waxaa lai keenay maxay ahayd ilaa iyo boqol mase boqol iyo konton kutub oo ku yihi cabdilaahi yuusuf ma ahe kii kale oo mamadug pictal omaadhu ticbalkiisa waxaa weeyaan pury in english from one end to the other waxa weeyaan waa af ingiriis faatixada bismi illaahi raxmaan raxiim in the name of of god the most gracious the most merciful saasuu ku wadaya ilaa iyo suuratulbaqara meesha ugu dambayso yaa intiiba may may ilaa iyo maxay ahayd qul acuudu birabbinaas ilaa iyo birabbinaas ayuu sidaa ku wadaa marka kitaabka asaga inaan siiyo nimankaasaytow gaalada sifay u akhristaane ah wax oga fahmaan kuwa barkoodna carabina wuu ku qoran yahay af ingiriiska oo fasiraadahna wuu qabaa hoosna wuxuu ku qabaa maxay ahayd sharax buu ku qabaa oo af ingiriis ah in gaaladan la siiyo ninkan markuu akhristay inuu jeclaan doono inuu maaragtay uu ku soo islaami doono inay maaragtay uusan ku islaami doonin garan maysa adiga ma siin karnaa oo nimankaasayto gaalada ma siin karnaa mase waxay noqonaysaa laa masoo ilama tahar waa inaan dhegtoona ka maqal siin mase aan u akhrina waxaa ka mid ah muxaadaraa jirtay wiig toddobaadka aan soo dhaafnay oo axadda aheedoo intaheed nin gaalib oo noo imaado baarlamaanka ku jira wali jamiica mooska waxay siiyeen kitaab kutub qur'aani ay siiyeen taasaan rabnaa inaad wax nooga sheegtaan marka waan joojiyey daqiiqadaha laba daqiiqood baa idin hartay u dhiib sheeqyaha iyaga hortaa dhammaystaan ha waan ka jawaabay anu waxaan uga jawaabay mar haddii ruuxa la doonayo in lasoo islaamiyo oo uu doonayo diinta islaamka in lagu soo islaamiyo wixii lagu gaarayo iimaankiisa oo wasiilo looga dhigayo waxaa la yidhahdaa lilwasaa'ili lahaa xukmulmaqaasi shayga wasiilada oo lagu gaarayo shayga maqsuudka oo xaq ah waxa weeye markuu islaamo maqsuudkiisa oo islaamkiisa maa waa loo socdaa wixii wasiilaha lagu gaaraya way bannayihin sharcada saasaan qabaa anugu islaamkiisa wixii lagu gaaraya macnaha waa loo akrinaya markii loo akrinaya hadduu fahmayo luqadii ku kaga islaamayo waa loo dhiibi karaa laakiin haddii uusan yani islamkiisa la rajaynayn male maya isagoon islaamkiisa la rajayna looma dhiibi karo lakin islamkiisa hadi la rajaynaya oo loo akriyo haddii la gaaro islaamkiisa la gaaro oo tawxiidka qaato waa loo dhiibaya ok saasaa qabaan ya ha saasaan anugu ogola way dhammaatay albaasi wax yar wax yar haallahaada wax yar waa la haado bismi اllahi الرaxmaan الraxiim masaladan uu faarax keenay sida aada la socotaan walaalayaal diintan waa diinta islaamku diin ma ahan dad gooniya loogu talagalay carab keliya looguma talagelin waa diin likaafat الnaas waxaa weeye inay guri kasta gasho la doonahayo taraajimta qur-aanka hadda jira saddex weeye intaan naqaano kuwo cusubna way jiraan tarjamada koowaad waxaa weeye uguna horeysay khaladaadna ku jireen laakiin hadda la saxay oo aada u wanaagsan nin hindiya baa qoray new york buu ku dhintay sheekh faarax inuu garan baa laga yaabaa waa cabdulla yuusuf cali tarjamadaasaa ugu horeysa tarjamada labaad waa tarjamaduu sheegay oo waa bictor tarjamo saddexaad baa jirta oo aada u wanaagsan oo af ingiriisa oo laba nin tarjumeen doctor muxsin iyo taqyudiin alhilaali oo marocaan ahaa tarjamadooduna cabdalla yuusuf cali wuxuu ku qoray ingiriiskii hore oo qadiimka ahaa laakiin taqiidiin hilaali wuxuu ku qoray ingiriiskan hadda aad taqaanaan walaalayaal <clears throat> xukunku waxaa weeye qofka horta shaaficiyadu masalada way ka hadleen madhabka shaaficigu way ka hadleenoo iyagu waxay ku tageen haddii axrufta qur-aanku ka yar tahay waxa ku jira axrufta qolada kale hadday ka yar tahay waa la bixin karaa horta shaaficiyadu saasay ku tagtay waxaa inoo soo haray majmac اfiqhi iyo hay-ad kibaar اculamaa kulli way ka fariisteen masaladan masalo banaan wey waxaa weeye haddii tafsiirku sharaxu ingiriiska ahu hadduu qur-aanka ka badan yahay waa la siin karaa bay leeyihin hadduu qur-aanku badan yahana lama siin karayo laakiin culummadu way ka hadleen masalada si waafi uga hadleen majmacu fiqiga iyo hay-ad kibaar ulculamaa way bannaan tahay qofka luqadiisa ma ahan ingiriiska leeyahay ruuf baa lagu tarjumay maa min luqa maanta oon lagu tarjumin qur-aanka ma jirto waxaan uga baxayaa ninka aad maqasheen ee yuusuf islaam la yidhaahdo oo aad maqasheen oo diinta wax badan u qabtay kitaab walaalkiis david la siiyey oo david guriga isaga tuuray buu kusoo islaama waana ku qoran tahay tarjamadiisa shiikhaan ku gudbinaya anugu waxaa sheegayaa daliilka la daliishaday culimmada bannaysay in la siin karo qur-aanku hadduu fasiran yahay ama tarjamaysan yahay waxaa la deliishaday waraaqdii uu nebigu u diray hiriqle ee saxiixulbukhaarigi iyo keyrkii ku soo aroortay waxaa ku taallay qul yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaaءin baynana wa baynakum anlaa nacbuda ila allaha walaa nushrika bihi shayئan walaa yatakida bacduna bacdan arbaaban min duuni اllah fain tawallow faquluu shhaduu bianna muslimuun soo hayo dheer maaha ha iyo bismi اllaahi اraxmaan اraxiim waxaa ka horraysay min muxamadin rasuuli اllaahi ilaa hiriqla cadiim ruum oo ka horaysa iyo markuu aayadda akhriyay aslim taslam yu'tika allaahu ajraka maratayn wailaa waxaa dushaada ahaan doona ismu larisiyiin labada hadal marka laysu fiiriya hadalka nebigu uu leeyahay iyo aayadda meesha ku taalla waxaa badan aayaddaa badan u aayaddaa badan hadalka nebiga ka yar haddana maca daalika iyadoo sidaasa buu nebigu wuxuu u diray miiqle oo gaal ah daliilkaasay marka culimadu u daliishadeen waxaan yidhi waxaan sheegayaa masaladu waa sida horta sheekhu u sheegay marka laga yimaado madhabka shaaficiga daliilka culimada banneeyey deliishadeen waxa weeye xadiis saxiixi bukhaari ku soo arooray waraaqdii nebigu uu diray boqorkii ruum hiriqla waxaa ku taallay min muxamadin rasuuliillaah ilaa hiriqla cadiimi ruum markaasaa nabigu wuxuu akhriyey aayadda qur-aanka qul yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaaءin baynana wa baynakum anlaa nacbuda ila allah walaa nushrika bihi shayan walaa yatakida bacduna bacdan arbaaban min duuni illah fain tawallow faqulu shhaduu bianna muslimuun aayadda markuu dhammeeyey buu gadaasheeda wuxuu ku qoray aslim taslam yacni islaam waa nabadgeliye haddaad yeeli weydana dadkaad madaxda u tahay dembigooda adaa xambaaraya hadalka nebiga ee ka horeeya aayadda sal alay slam iyo hadalkiisa aayadda ka horeeya iyo aayadda markaad isu fiiriso waxaa badan aayaddaa badan soo ma aayaddaa badan mar hadday sidaas tahay aayadiioo ka badan hadalkii kale ayuu nebigu nin gaala u diray aayaddaas xadiiskaasa marka loo daliishadaa in ruux gaala la siin karo qur-aankoo tarjaman si uu ugu soo islaamo islaamnimadiisuna ilahi bay gacantiisa ku jirtaa subxana wa tacaala wallahu aclam bisawaab masaladaasay taho hadda waad mahadsantihiin waa si fiican baad igu labada dhinac igu hay waa isku faaqsan waan arka aniga hati waan arkaa midda midda jirta meesha waxaa waaye mancu tacliimu lmar'a ayaa ku xigtay laakiin waxaa la isku waafaqay inay masale saa maaragtay aan laga gudbi karo hadda wadaadahana wadaadaha soo yaa keensadeen baad tirahdeen wadaadaha waxay waxba kama qabaan in laga gudbo idinkaa keensateen marka muxaarabtan inay socoto mise in la gudaarta eh. eh. hadda waa in la dhegeysta sooma marka khalaas waktigana wuu nagu soo dhow yahay haddaan ka dhigno hamsata cashar daqaaq hamsata cashar daqaaq wax ma kaa qabtaan ya casarkan yarba taa annagaa maamulana idinka ma ogoshiin shan iyo toban minit shan iyo toban minit khalaas shan iyo toban iyo shan iyo toban eh, ma iyagaa wax sheegi waxaa dhegeysanna waxay hayaan kagi sheekh cabdicaziis sheekh cabdicaziis innagaa wada hadlaynee mas'aladan annagaa keennay culummo ka hadashay baana u keennay haddaad tidhaahdaan dumarkii wax waa la bari karaa wakhti ku dhumin mayna raggaana wakhtigooda ka dhumin mayna mikrofoonkaadaan ku socday خلاص جميل جميل جميل ماشي وحويان ارين اد فرحان لو كسب عيسى وحويان اوكي متك لو كحكت وحويان اذان الاول للجمعة وحارة أمس امسا مسألة ولا ادهم باكينين marka bilaabo waxba dhib male waqtiga casarka la tukanay iyo maamulkeeda annaga iyo maarata iyo muadinka waan ka heshina ka xagga gee waan dhamaynayna masalada farax waa wax kaas oo aanan ogeyn masalada hadda aad ugu waraysan xagga Thank you. ترى يدي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام وصلاة وسلام الحمد لله الذي هدانا للإسلام والصلاة والسلام على رسولنا سيد الأنام وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والمقام أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وصاءت مصيره aayaddaas qur-aanka ah in badan baa la aqrinhayay culimmo badan baa carabka ku dhifteen tafsiirkeeda waa la iska garan baa la yidhi waxaa loo deliishadaa aayaddaasi oo daliil u tahay ijmaaca ummaddu meesha ay ku kulanto in la xujaysan karo oo ay daliil qaatica tahay halkan waxaan soo gudbinhayaa aadaanu اljumca alأwal sumcaha labada aadaan oo islaamku aadaano iyo adilada uu leeyahay bismi اllahi الرaحmaan الرaحيim rawa الbخaariyu can الsaaib bni yaزيid qaala kaana الnidaءu ywma اljumcati awalahu ida jalasa اlimaamu calى اlmimbar wuxuu ahaabaa la yidhi aadaanku waxaa la aadaani jiray sadrulislaam markii qofka muslimka eh, eh, imaamka khadiibka jumcaha markuu calal minbari fadhiisto ayaa la aadaani jiray fii cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam cahdigii waktigii rasuulka wa abi bakr wa calaa cahdi abi bakr wa cumara radia allahu canhuma فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء زاد النداء ثالث markii la soo gaaray khaliifkii saddexaad ee rasuulkeenna calayhi الsalaatu wasalaam waxaa imaamku kordhiyey baa la yidhi aadaan saddexaad ayuu kordhiyey baa la yidhi aadaankii labaad baan leh saddexnaadna waa la odhan karaa oo iqaamada haddii laga tiriyana waa saddexe cala zawraa meeshaa zawro la yidhaahdo ayuu ku aadinay baa la yidhi sayid cumaan radi allahu canhu wa ardaa zawrada waa la garanhayaa waa mawdac bilmadiinati ku sugan baa la leeyahay ama waxaa kaloo lagu sheegaa zawrada sida ay mufasiriinta ay ku sheegeen xadiidka aw xajarin kabiirin cinda baabi اlmasjid wabihi jazaama ibnu bataal sidaasaa la yidhi ayib فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكفروا أمر عثمان يوم الجمعة بالنداء الثالث أو بالنداء الثاني markii dadkii bateen oo hal aadaan uu ku fillaan waayey oo islaamkii aad loo soo camiray oo dadkii yani aadaanku kala gaari waayey ayaa sayd cuثmaan waxaa la yidhi aadaankaa labaad ayuu jideeyey baa layidhi faudina bihi markaasaa loo aadinay muaadiniintiisii buu u dirsaday al fahabata alamru calaa daalik sidaasaa islaamku ku ijmaacay baa la yidhi wa fii riwaayatin wastaqar sidaasuu ku sugnaaday calaa haada arrintaasi waxay noqotay arrin lagu ijmaacay ummadda islaamka oo dhan min mashaariq alardi ilaa maqaaribiha sidaasay noqotay baa la yidhi rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam cumaan raacitaankiisa radiallahu canhu wa arbaa hadda waxayna tahay waa la garanayaa inuu yahay xadiid ama amar uu yahay itibaaciisu wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam calaykum bisunatii wa sunati khulafaa'i raashidiina almahdiyiin caduu calayha binawaajib inuu yahay khulafaau raashidiintii baa la garanhayaa masana cinda diraar markii loo baahday in aadaan labaad lala yimaado ayuu jireeyey islaamkuna waa ku raacay baa la yidhi waayahay marka ficilka sayidka cumaan sayid cumaan ficilkiisa radi allahu canhu wa ardaahu ficlun xasanun ajmaca calayhi saxaabatu radi allahu canhum ficil wanaagsan oo uu jideeyey oo saxaabtiina ay ku ijmaaceen weeye waxaa la leeyahay walam yuclam ana axada ankara calayhi min asaxaabati waman bacdahu lama ogaan baa la leeyahay axad asaxaabtii rasuulka ka mid ah iyo waman bacdahum qoladii ka dambaysay oo muctabar ahoo hadalkooda la qaadan karo oo khilaaftay sayid cumaan jidaynta uu jideeyey aadaanka labaad ma jiro baa la leeyahy ow khalafahu ama sayidka ujeeddadiisa khilaafay lama arko waayahay rasuulkuna xadiidkaasuu nagu amray raacitaankiisa weeye xadiidkaasina waa saxiix sidaad garanaysaan abu daud baa wariyey tirmidi baa wariyey ibnu maajah baa weliyey daarami baa weliyey imaam axmed baa weliyey xaakim baa wariyey darajadiisu waxa weeye saxiix weeye waxaa weeye xadiid aan wax cilaahi ku sugnayn baa la yidhi ama dacni laga hor iman karaa aanu ku sugnayn weeye waa yahay marka qofkii arrinta caynkaasa ah yacni wax ka qaba ama dacni la yimaadaa hadda waxayna tahay xoogaa waxaanu leenahay inkasta oo dadka muslimka ah in la xaq dhowro aanu dadka ka cudsanaynay oo aan qofka lagu talaarixin laakiin qofkii dacni la yimaada oo dacniya oo yidhaahda xadiidkaasi sidaasuu dacnisan yahay ama itibaaca sayidcumaan baa sidaasa waxaan leenahay asat aladab waa akhdat adabtuu xumeeyey maxaa yeele sayid cumaan wuxuu ku dacniyaa meeshaa ma jiraan waayahay weliba awjuh badan ayaan ruuxaas lagaga hortegi karaa oo loo odhan karaa ma ahan waxaa daliishato wax lagu raaca maaha waayahay wejka ugu horeeya ee lagu dacnin karo ama lagaga hortegi karo ama eebtiisa wax looga sheegi karaa waxa weeye waxaad u nisbaysay baa la yidhi sayid cumaan inuu sunnihii khilaafay rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa kale oo aad ku gantay ku tuurtay ibtidaa inuu la yimid sayidku walaysa laka dalika hadalkaasna waxa weeye suuculcedeb saxaabigii sayd cumaan oo edabtii loo xumeeyo oo lagu gardarsado bay noqonaysaa kan waxaa weeye wejka labaad waxaa weeye asxaabtii qireen sayd cumaan u qireen ficilkaa isaga ah ayaad waxaad ku qirtay qofkii ka hor yimaadow yacni baatil inay sameeyeen ayaad u qirtay weeye waayahay walam tactabir ijmaacahum ayaga ijmaacoodii ay ku kulmeen sayidka raacitaankiisana ma aanad xaq dhowrin culimmada waxay caddeeyeen ahluusuulku waxay caddeeyeen ruuxa saxaabiga ah yani qowlkiisa iyo madhabkiisu haddii uu faafo inuu yahay xujo aan la dhaafi karin islaamkuna ay qaateen marka lama ogaan baa laleeyahay walam yuclam lahu mukhaalifun ya haddii saxaabigu wax sheego wax mukhaalifana la waayo saara ijmaacan ah oo xuja wuxuu noqon ijmaac islaamka oo dhan ka dhexeeya oo xujaha buu noqon saas waxaa caddeeyey imaamu nawowi baa fii muqadamati sharxihi calaa saxiix muslim ku caddeeyey mujalladka koowaad safxada soddon iyo kow ayuu ku caddeeyey wejka kale waxaa weeye rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dardaarmay ummadda ayuu u dardaarmay wuxuuna yidhi calaykum bisunatii wa sunati alkhulafaa'i araashidiin hala raaco ayuu yidhi arrintaas iyadaa oo aad hortimi sayidka raacitaankiisa ama xadiidkuna ayana waxa weeye suul eedamnimo kale weeye marxaban marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidkaa isaga ah ya fayakuunu maa yafcaluhu sayidunaa cumaan waxa weeye sunatan weeye awsaa bitamasuki bihaa sayidunaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nebigeenniibaa yacni dardaarmay oo ummadda u sheegay tamasukana ku amray ilaa sayid cuhmaan iyo khulafadii oo dhan waddadoodii la nooleeyo la qabsadaa weeye sala allahu alayh fayatadixu marka waxaa caddaanahayo adiga kuu caddaanaya saacataydin ana man sacaa fi ilqaa'i ilaadaani taani aadaanka labaad ruuxa ka tegay waa aadaankiisa cuhmaan u lisalaati aljumcati qofkii ka taga saacin fii bidcatin madmuuma inuu yahay bidca madmuumaa ah oo in la iska daaya ay xaq tahay yaa ruux la yimid wa mukhaalifun lisunna sunadii rasuulkana uu jideeyey oo asxaabta ama khulafada in la raaco uuna amrayna ruux khilaafay buu noqonayaa waa yahay liannahu taraka wasiyata nabiyi sala allahu calayhi wasalam allatii amarahaa biha waxada calayha xaytu qaala calaykum bisunatii wa sunati lkhulafaa'i araashidiin waa yahay marka yacni mar haddii ay sidaa tahay aadaanka labaad oo jimcaha lala yimaadaa oo idiraarka ku yimid oo ummaddu ay u baahan tahay in la gooyo oo laga tagaa sidaasaan hore usoo sheegnay waxa weeye bidco madmuuma ah ayaan leenahay tarkigeeduna aanu bannaanayn marka waxaan rabnaa walaalaha naga soo horjeeda ama yacnii aan u soo qornay mas'aladan iyadaa in ay ogaadaan in aadaankaasi uu yahay ala mashruuca waxaanay shalay iyo maanta iyo markii aanu ku hadlaynay ee masaajisha xiwaarkeeda ka doodaynay waxaa la lahaa ha la raaco maxay ahayd too salafkii ha la raaco salaf baan raacayna salaf baan saasa dhagaha dadka waxaasaa lagu shubahay malaha sayid cutmaan ka mid maahan salafkii waa la yahbannahay xadiidkii yani uu jideeyey waxaa loo raaci laayahay maanta waxaa dhacday ayd iyo iyo sigis lagama aadaano ayaa lii anigu ah, ma haqaan macnaa wixii loo gooyey garan maayo wuxuu yidhi nin hadlaydaa wuxuu yidhi alla qabay afkana waa yaqaan waana ka agnaan ya waana la sheegahaya wixiina waana waa la shabeebahaya waa la qarinhaya ah, marka calaa kulli xaal ya ah, saxaabtii rasuulka wixii lisaanku haddii iska waxaysmo waxay la tahay markaa saxaabtii rasuulku sidaasay u jireeyeen waxaa la rabaa in la qaato salafkii saalixa ahaa waxaanu sheegaynaa hadday dhab yihiin wixii uu bixiyey ya iyo wixii uu amray iyo wixii uu jireeyey in la qaato weeye sidaasaan yani ummadda usoo gudbinaynaa islaamka waa in la qaataa weeye aadaanka inaan laga tegin oo lala yimaado weeye ka tegitaankiisuna waxa weeye tarkigiisu bilcamad mumaa wey بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وقت ولا لغو عريرة وحير انتاسان كقارسي هدي الله يرادو وحاوي آذانك ama aadaanka saddexaad ama aadaanka labaad labadaba kaa tirahdid ka saddexaad weeye xagga dambaynta uu dambeeyey ka labaadna wuu yahay say iskugu xigaan tartiibta ilan iqaamadan way ka dambaysaa aadaanka horena wuu isna wuu u horeeyaa kan saddex kan koowaad buu noqon karaa baan ujeedaa xagga tashriicana wuu ugu dambeeyey imaashadana wuu ugu dambeeyey wakti ahaanna wuu u horeeyaa baan ujeedaa marka aadaanu awalna waa la dhihi karaa aadaanu haalitna waa la dhihi karaa marka aadaanka waa sunna horta saanna wuu qabno sunno weeye in kasta oo la helayo khilaaf ilaa ay qaar ka waajibiyaan salaadaha aadaankooda kanse hadda aan ka hadlahayna waxaa weeye maalinta jumcada ah aadaanu lawal aadaanka isagaa sayid cutmaan ayaa jideeyey radia allahu canhu dadku markay farabateen ayuuna saa yeele cillada uu u sameeyeyna waxaa weeye kasratunaas iyo inay soo xaadiraan marka walaalayaal waxaa weeyaan ijmaaca buu noqday marka lama sheegin saxaabada axad ka mida oo ku khilaafay ilaa cabdulaahi binu cumar radia allahu canhu fatxulbaarigaba sida uu qorayo yaa wuxuu yidhi aadaanka jumcada ee koowaad ama aadaanu haalid waa bidca ibnu xajar naftiisa ayaa hadalka ixtimaal gelinaya wuxuu ixtimaalayaa bidcadu inay tahay macnaa karaahiyeysi ama inkaar uu inkirayo waxaa kaloo uu ixtimaalayaa bidca marka uu leeyahay macnaha inuu ula jeedo waa shay bacda nebi la soo darisiiyey oo marka asaga ayna inkaarka ahayn marka waxaa weeye kullu maa uxdita bacda nebiyi yusama bidca waa bidca lugawiya weeyaan ila waa la soo darisiye wixii la bilowdo ayaa bidca layidhah mubtada kaasa layidhah shay ibtidac marka ijmac buu noqonayaa mar hadday saxaabadu ku ijmaaceen sida sheekhabu u sheegay imaam muslim muqadimada ku sheegayo waxay ku ijmaacaan lama khilaafi karo ijmaaca ilaa fii zamanina hada weeye annaga hadda ilaa hadda zamanka annagan ma ogin haddayse walaaluhu noo sheegi doona iyagaa noo sheegaya caalamka islaamka meel uu ka go-an yahay labada aadaanka hor uu ka go-an yahay oo masaajidada nairobi nagula yaallo aanan ahayn garan mayno marka waxaa weeye waxaan weydiinaynaa bal sababta ay u khilaafeen ijmaacu saxaaba ma sayid cumaan bay khata ku xukminayaan mise waxaa kale ijmaaca hadday yidhaahdaan laba masala meesha ku jirta ijmaaca nabiga wuxuu ogaa baan raacaynaa hadday yidhahdaan maalan waxaa weye imaamu shaafici kitaabkiisa um, waxaa horta aadaanka yaa soo darisiya laisku khilaafaya mase mucaawiya iyo riwaayooyin qaar dhahayaan lakiin sida xoog badan waa imaamu sayd cusmaan radi allahu canhu insha allah waan ka bilan doonaa bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin walaalayaal horta waxaan idinku bishaaraynayaa mas'aladani waa tii ka horreysay oo kale waxaan ku celinayaa wax mudan in laysku xiijiyo ma ah isxiijinta waad fahmaysaan baan malaynaya yaa wax in laysku dhibo mudan ma ah masaladu waa mas'ala khilaafiya salafan wa khalafan waana isbaatinaynaa xadiid baa ku soo arooray masalada waa xadiidku sheegay sheekhii hadalka iiga horreeyey min xadiidi saa'i bnu yaziid wuxuu leeyahay aadaanku aadaankii ilaahay qur-aanka uu ku sheegay saas way lafdigu ana aladaan aladii dakarahu allahu fi lqur'aan marka duruqda xadiidka la ururiyo bilowgiisu wuxuu ahaa markuu imaamku mimbarka ku fadhiisto salaaduna wakhtigeeda la gaadho maalinta jumcada ah masaajidka albaabkiisaana lagu adimi jiray waa xadiidka duruqdiisa wakhtigii nebiga abubakar iyo cumar cumaan wakhtigiisii markii la yimid dadkiina ay bateen deegaamadiina kala fogaadeen waa riwaayad kaloo saxiixa iyadana ayaa cumaan wuxuu amray maalinta jumcada aadaanka saddexaad ama labaad waasay ku fasireen saxw labada riwaayaba waa jiraan in lagu aadaamo war weliba daar fii daarin lahu fi suuqi yuqaalu laha zawraa daar uu lahaa cumaan oo suuqa ku taallo zawro la odhan jiray dusheeda in lagu aadaamo dhagax ma ahayn daar cumaan uu lahaa oo ku taallay suuqa dhexdiisa halkaasaa la fuuli jiray waa riwaayo kale meesha markii lagu aadaamo waxay ahayd buu leeyahay qabla khuruujihi intuusan soo bixinoo salaada soo aadin si jumcadii inay xaadirto wakhtigeedii la gaadhay dadku u ogaadaan sidaasuuna arinku ku sugnaaday fa almru calaa dalika waxaa ziyaado iyadana saxiixa ah falam yacib innaasu dalika calayhi dadkii mayna ku ceebaynin cusmaan markuu saa yeelay waqad caabuu calayhi xiina atama salaata bimina markuu salaadii la gaabin jiray mina uu ku dhammaystiray saxaabada qaar ka mid ah ibn mascuudu ka mid ku qabsaday soo maa laakiin tan laguma qabsanin oo laguma ceebaynin ayay macnaha waxa weye riwaayada kaleete ziyaadadii ay tahay ayib dhowr arrimood baan doonay marka dul istaajiyo midda koobaad cuhmaan ibnu cafaan wuxuu u jideeyey aadaanka labaad isagoo khulafaau raashidiin ka mid ah wuxuu u jideeyey cillo la fahmi karo soo maa sabab la fahmi karo oo ah dadkiibaa batay guryihiina waa kala fogaadeen sida xadiidku soo soo ma si ay marka aadaanka u maqlaan baa suuqa loogu geeyey waa sida xadiidka lafdigiisa ku taal ciladu xadiidkay ku caddahay macnaa ayib waxaan leenahay marka masaladu waa masalo khilaafiya ah qaar ka mida waxay yidhaahdeen haddii intii ciladii cusmaan uu u jidaya aadaanka inta la helayo ha la aadaamo aadaankiisii oo dadkii aadaankii masaajiddu aynan gaadhaynin haddiise laakiin aadaankii masaajidku uu gaadhayo tii nebiga iyo cumar dib ha loogu noqdo oo cumar iyo abubakar iyo rasuulku sal ly wasalam waqtigooda siday ahayd dib ha loogu noqdo hadday ciladii meesha ka baxdo qaacido waxay waafaqsan tahay usuuliyo alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wacadaman cadaman xukunku sidiisaba wuxuu la wareegaa ciladiisa haddii ciladii la helo ahlan wasahlan haddii ciladiisii la waayo waa la waayaya culimada qaar ka mida ah halkaasay mareen culimada martayna waa keeni doonaa qaar ka midana waxay ku tageen adaankii cumaan sabab iyo ciladaha loo jideeye laakiin ciladii hadday zuusho xataa maadaama khaliifku jideeyey in la wado culimada qaar ka midnaa saasay ku tageen waa labada madhab ay labaduba jiraan macna ayb ayagu marka hal dhinac may isu taageen sidaan rabeyna waxay ahayd inay masalada si cilmiga usoo soo labada qowlba soo bandhigaan anigaase soo bandhigi qowlkii kale haddii laga tegey dadka qaba waa kuwan alimaam almaawardi waa culimada shaaficiyada wuxuu leeyahay aadaanka hore waa muxda oo cumar baa sameeyey si ay dadku khudbada isugu soo diyaariyaan cumaan baa sameeyaan dhehi laha waxaa uga horreeyey waxaa la yidhi khulafaa raashidiin iyo saxaabadii wax ku khilaafay male cali bn abi aalib baa khilaafay soo khaliifkii ka dambeeye maa alimaam alqurtubi fii tafsiirihi mujaladka sideed iyo tobnaad safxada yani boqolaad wuxuu kusoo guurinayaa cali bni abi aalib kuufa markuu ka talin jiray aadaanka cumaan inuu meesha ka saaray oo uu ku gaabsaday aadaankii waktigii nebiga abubakar iyo cumaan cumar jiri jiray oo halka ahaa waa kuma waa cali bn abi aalib yaa ku tegey marka nabiga wakhtigiisii cumar bn khaaab abubakr sidiiqoo ka horreeyey iyo cali bni abi aalib oo cumaan ka dambeeyey saddex khaliif iyo wakhtigii nebiga soo maa intaasaa israacay oo hal aadaan ku tegey cusmaan ibnu cafaan wakhtigiisiina waxaa la maray laba aadaan masaladu marka waa masale saas dhankanay had marka u badan tahay ayib waxaa isaguna sidoo kale ku tegay cabdullaahi bni cumar oo sidaa uu soo guuriyey ninka yidha abu taahir almukhlis fawaa'idkiisa wuxuu isaguna yidhi inamaa kana الnabiyu ida sacida almimbara adina bilaal faida faraga الnabiyu min khطbati aqaama الصalaaة wاladaanu اlأwalu bidca aadaanka hore waa bidco cumaan baa keenay buui cbdulahi bni cumar waa hadalka ibni cumar ayb waxaa la yidhi waa bidco oo ninkii khilaafana waa bidco waxaad moodaa xataa madhabkooda inaysan ka warhayn waxaa lagu celcelinaya shaaficiyaanuna imaamu shaafici unkiisa dhegaysta waxaan ka dambaysiin doonaa sharxulmuhadabkii imaamu nawowi dhegaysta imaamu shaafici umka siduu ku leeyay wuxuu yidhi falamru aladii kaana calaa cahdi rasuuli lahi sal lay waslam axabu ilaya u soo waday wuxuu yidhi waxaba an yakuuna aladaanu ywma aljumcati xiina yadkhulu imaamu lmasjida wayajlis cala lmimbar faida facala ahada almuadinu fi ladan faida faraqa qaama fakhaaba laa yaziidu calayh ayb wuxuu soo wada wuxuu yidhi wax walboo la dhahada wakhtigii nebiga sidii jirtay oo halka aadaan ah baan jeclahay buui imaamu shaafici saasaan dooranaya waa kitaabkiisa umka ah صفحة هذا الذي سيو ومجلد ككوبات صفحة بقول إيه تضبات لي اللبا الأم للإمام الشافعي كتالة شرح المهذب كيسا قال بقيسة المذهب كأها كتاب كيسا وحي الإمام النووي اختلف أصحابنا في الأذان للجمعة وفي السبع وشيخ زيرو محينا دهن وإجماع صمينا به الإمام النووي وقت صحابة تنادى مذهب كان لفتي سأسكو خلافي بوليه markaasaa faqaala almuxaamiliyu fi lmajmuuci qaala shaaficiyu raximah llahu tacaala uxibu an yakuuna liljumucati aadaanun waaxidu cinda almunbar imaamu shaafici wuxuu yidhi hal aadaan baan jeclahay oo markuu imaamku mimbarka fuula ah wuu sii waday muxaamili baa kasoo guuriyey waxaa kaloo kasoo guuriyey bandiniiji isaguna ayaa kasoo guuriyey riwaayad saddexaad baa iyaduna jirto oo iyadana buwayti uu soo guuriye imaam shaafici laga soo guuriyey kulli waxay isku waafaqsan yihiin imaam shaafici wuxuu leeya waxaan jeclahay aadaanka hore keliya in lagu gaabsado ayib imaam shaafici ma bidci buu ahaa oo see madhabkiisa ku haysatan hadduu bidci aha ayib imaam ninkii la odhan jiray cumar bn khadaab ma bidci buu ahaa abubakr sidiiq ma bidci buu ahaa cali bn abi aalib ma bidci buu ahaa ibn cumar ma bidci buu ahaa abadan mas'aladu masale bidca ma aha mas'alada bidco waa masalo cibaado iyo halkaa ku saabsan laakiin mas'alada maadaama khaliif uu jideeyey ninkii ku socdana oy la xoog badnaatana dhibaato male walaalayaalow ninkii madhabka culimmada kale marana oo sidii wakhtigii nebiga jirtay abubakar sidiiq jiray madhabka ruuxii qaatana ayadana dhibaato ma laha saasaana la doonaya masaaisha cilmiga walaalayaal in loo soo cardiyo waxaan ku noqonayaa ayaddii ahayd waman yushaaqiqi rasuula min bacdi ma tabayana lahu hudaa waa ijmac buu ihi ijmacuna waa xujo ayadda ijmac baa loo deliishadaa sax imaamu shaafici baana u deliishaday laakiin masaladani ijmac ma ahee waa khilaafiyo khulafadii baa isku khilaafay umana deliishan kartid waa ka soconayaa masaladu marka ijmac maaha calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiina xadiidka markaan u imaado khulafadii hadday iskhilaafeen oo saxaabadu iskhilaafaan sidoodaba hal mid keliya ma laazim baan kuna inaan raacno dhegaysta ibni xajar wuxuu leeyahy ibni xajar wuxuu yidhi alsaxaabiyu idaa qaala qowlan wakhaalafahu hayruhu minhum lam yakun dalika alqowlu xujatan itifaaqan saxaabada nin ka mid a ah hadduu hadal ku tago oo saxaabi kale uu khilaafo hadalkiisaasi دليل معها حجنا معها علماء قلنا واسلو أقولي عثمان مركا صحابة كانوا خلافة لمهن ثاب الحجة كل قرية مركا ذلك إجماع العلماء وحكوك انتمي هذا هدي صحابي الصحابي كلا خلافه إنه سن حجة أهين لكن هذا الكيس يعني وحوى يمينكي ولحوك هذا دليل كيس وغابا كرا طيب أرنت بدعك حكومي دا بدعك حكومي دي قال يسين تيالوك دك دك ورا ليال salafkii iyo culimmadan aan soo sheegno imaamkii shaafici uu ka mid yahay bidci weeye haddaad tihaato waa halis masalada ma garanayo ama intaasaan ka garanaya waa tawaaduc la garta wey laakiin inaad dardarto waa masalo hariiba ah wey masalo lala yaabo wey macna waa bidca madmuuma waa in laga tago shariifkuna waa ku waafaqay wuxuu yidhi waa yani wuxuu ijmaacu saxaaba wey war ijmaacu saxaaba meehe madhabkiinii bay ku taallaa meeshuye xagee idinka martay wadaadow yacni waxyaala layaab kale ka mid tahay wixii maraajicida ha loo laabto waxaa laga yaabaa oon boqolkiiba sagaashan tuunsanahay malaha saqaaf baa wuxuu yihi waa ijmac markaasaa lasoo qaatay iyadoon meel kaleba laga baadhinba masalada kutubta asalka ha ah lagu noqdo masaladu waa khilaafiyo annagu ninkii laba aadan la yimaadana ceebayn mayno ninkii hal aadan la yimaadana ceebayn mayno labada madhabna way jiraan qadiiman wa xadiian nin walba daliilka ha fiiriyo kii la xoog badaanaba ha qaato yaa adda aadaama haddii la yihahdo ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu ku leeyahay fatxulbaariga u fiirsada wuxuu ku leeyahay ilaa wakhtigaan anigu soo gaadhay maqribulcarabi waa laga aadaami jiray bui hal aadaan baa laga aadaami jiray qarnigee buu joogaa qarnigii sagaalaad ilaa wakhtiga maqribulcarabi waa laga aad hal aadaan baa laga aadaami jiray buui haddana adduunkaydaan marine mamlakada sacuudiga laftiisa masaajidda qaarkood hal aadaan baa laga aadaama inta badan xarameynka mooyaane meelo badanoo caalamka ka mid a ah haddaad martaan hadda kanadaan ka imid kanadaan ka imid hindiyana waan ka imid labadaba hal aadaan baa la aadaamaya oo muslimiintii jooga aadaamaya marka walaalayaal ma garanayna dhaha ma garanayna dhaha laakiin ha dardariya masaaisha cilmiga wallahu aclam bisawab masaladii bismi illahi raxmaan iraxiim waa laga hadlay masaladan iyada ah cuثmaan ibnu cafaan radia allaahu canhu uu jereeyey cabdirasaaq cafiifi raxmat ullahi calayhi yaa masaladan yaa weydiiyey riyaad anoo jooga masalada wuxuu yidhi sheekhu raximahullah cuhmaan wuu jideeyey madiinu u jideeyey laakiin ma uuna amrin magaalooyinkii madiine ka baxsanaa amarka khaliifadu ma ayna gaadhin buu yidhi oo hal aadaanun baa laga aadaami jiray kolka shayga oo wusciga ee sidaasoo kale ah shay meesha la keenaba ma aha haddii oo masaladii sidaa khilaafi u tahay in meesha la keeno maaha masaa-isha an laysku waafaqsanayn yaa lasoo dhigaa in la keeno sidaasuu sheekhu u yidhi ma ma uuna dabaqin buu yidhi magaalooyinka kale ee xukunkiisu uu gaadhsanaa oo bilaadu shaam ka mida oo dhulkaasoo ka mida ma uuna gaadhsanayn buu yidhi wallahu aclam bismi illah horta masaladii aan sheegi lahaa jazaahu allahu khayran sheekh aadan caamir baa iiga hormaray oo waxay ahayd alkhaliifa cumaan ibn cafaan madiine unbu amree meelihii kaleoo khilaafadiisa soo hoosgalay ma uusan amrinin ama uusan kuma laazimin inay aadaan kala sameeyaan waxaa weeye marka walaalayaal masaa-ishaan oo dhan waxaan rabnaa inaad fahamtaan masaa-ishaan oo dhan micyaarkeedu waa maxay waxaa jira wax layaha micyaar miisaan criterian wax lagu qiimeeyaa jira asalku waxaa weeye mas'alo kastoo timaada inaad kitaabka ilaahay la aadaan markaasna sunnada nebiga la aadaan calayhi salaatu wasalaam markaasna fahamkii saxaabada lala aado ridwaanullaahi tacaala calayhim e, taabiciintii iyo atbaacdoodii lala aado masaladu waxa weeye marka taasiil baa lagu samaynayaa masalo kasta sidaa masalada aadaanka culimmadu uga hadleen waxa weeye marnaba ma lihin cusmaan ibn cafaan aadaankii uu sameeyey waa bidco ma qabna annagu waa khaliifo raashida wey calaykum bisunatii markuu nebigu yidhi xadiidkii alcirbaad ibn saariya horta wixii la hormariyey sababta loo hormariyey ogaada nebigu markuu ilaahay wuxuu yidhi ina safaa walmarwata min shacaa'ir illah keen ku bilownaa markay yidhaahdeen muxuu yidhi nebigu calayh salaatu wasalaam ibda-uu bimaa bada allahu bih calaykum bisunatii ayada qabsada sunnadayda ku dhega ma weydeen sunat raashidiin markaasa imaanaysaa hadday iskhilaafaan ama la waayo weeye qowlkii nebigu hadduu yaallo calayhi salaatu wasalaam qowl kale oo kasta qofkuu raba yidhaahdo khaliif kasta ha yidhaahdo halkaasaan dhigayna nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qofna la tartansiin mayno horta ogaada masalada ta'siilkeedu halkaa wey marka cusmaan bin cali ma imaanin waxa weeye maslaxad buu u yimid maalan markuu badiyey mino uu salaadihii dhammaystiray ibnu mascuud markii la yidhi maxaad ugu daba tukanaysaa waad ogtahay inuu bidco yahay muxuu yidhi alkhilaafu shar cusmaan muxuu uga jeeday marka dad soo islaamay baa ku daba tukanahayey hadduu laba ragcadood tukado ooy guryahoodii ku noqdaan afar ma yaqaanaana labay sii wadi lahaayeen cusmaan ibn cafaan diintu ilaalinay idinku maanta cilmiga waxay u leedihiin waa barateen kutubtii baa laydin sheegay marka waxaa weeye asalku in sunnada la qaato xadiidka la qaato xadiidku waxaa weeye maalin weeye ra'yigu iyo waxay ila tahayna waa waa mugdi iyo habeen weeye marka mas'aladan eh, taqriirkeedu waxa weeye sidaa u ogaada mas'alada tasiilkeedu ha isku dhibinnina masaaisha xaydka waan ka soo hadalnay tanna waan ka hadalnay waxaa laydinka rabaa siduu cabdiraxmaan ibnu mahdi u yidhi dalaaqu salaasaa noo imaan doona haddii ilaahay wakti u helo ahlu sunnati yadkuruuna maa lahum wamaa calayhim wa ahlu lbidcati laa yadkuruuna ilaa maa lahum nin la dhihi jira camr ibni cubayd oo muctazila yahaaba wuxuu yidhi aayad qur-aanka ku jirta ay dhibtay buu yidhi aayadda haddaan ka goyn lahaa qur-aanka maxay tahay baa layidhi wa kallama allahu muusa takliima aayadda haddaan heli lahaa waa goyn lahaa buu assalaamu calaykum ah, intaanan gebagabayn horta nin la yidhaahdo cabdijibbaar shariif khaliil idinkaan uu leeyahay iyo bahal maashan waa leed lacag ku jirtana intay taalla ha soo raadsado waa qolyaha masaajidkan oo keenay aad baad umahadsantihiin arrintana horta mawduucan mise masaladan waa midda lagu soo gabagabaynaya qismahan xiwaarka laakiin wuu socon doonaa fariista fariista fariista fariista aadaankii waa dib baa loo yara dhegays fariista waxaa weeyaan annaga horta runtii maanta guul weyn baan joognaa ilaahay baana mahadleh guushaan joogna waxaa weeyaan waxaa hirgashay in laba qof oo soomaaliya intay fikrad isku qabtaan ay wada hadli karin marka taa waxay noqotay mutacalimiintii waxay noqotay eh, eh, madaxdii siyaasiyiintii eh, tijaartii nin kastoo dhanbo mid waxaa weeyaan waa haddii ay dhacday waa ceeb caame annagoo dhan baale soomaali meelay joogto dhanbo adduunka meelay ka joogto dhanbo waa midda ayadoo noo sifooday midna dad bay khaas ku tahay dadka culimaaudiinka way ka sarreeyaan inta kale oo dhanba meesha ugu dambaysa markaad gaarto waxaa weeyaan waa meesha al cuskan lehed waa diintii hadday culamaadu diinkana markay anig yar isku qabtaan intay faraha isku turturaan ayaga hata isku boodaan oo gacanqaadi waxay noqoto ceeb khaas iyaga way weeyaan daayade waa inay qabaan maskax culus degan oo aad maaragtay u miisaanan oo si tartiiba ah wax kasta inta lagu sheego lays yidhaahdo aayar laga wada doodi karo la munaaqashoon karo shah la wada cabbi karo qadal loo wada kici karo casho loo wada kici karo haddii laysku diidana ay iska socon karta haddii kalena laisku afgaran karo marka taas saasaan ay tahay waadna ku mahadsantihiin nimankiinan meesha isugu yimid oo soomaalida farada badanna ha u qaadanina tan tartan ee laba qole ay tartameen oo sidii mubaaraat alkurri oo kale ma aha tan waxay ahayd mid annagoo dhan baan ka faa'iidaysanayna meel kastoo joogna soomaalida wayna socon doontaa insha allah waa say u bilaabatay waxa topical issues mawaadiic fara badan iyo masaa'il fara badan oo noloshaanada ku saabsan oonan ahayn mid khaas ku ah masaa'ishan diiniga keli ayaa saasoo kale looga doodi doonaa oo si cilmiyaysan looga doodi doonaa fi waqti almustaqbal waxaa kaloo idiin sheegaa wadaadaha masaajidaha waa masaajidii ilaahay waynu wada leenahay annagoo dhan baan ku tukannaa ilaahay baa le annagooynu ku tukanna waxaan nahay addoonka ilaahay baan nahay lama kala laha yaan la isku radinin yaan la isxumaynin yaan maaragtay aan hadal la isku jillaafaynin hadalka ha la isku xasniya ninka sheekha ood ka soo horjeedaan markaad la hadlaysa waa inaad tiraa fadiilati sheekh fulan bifulan alakhi fulan bifulan walaalkay oo kanne tartiib inaa wala heshaa oo luuqadii ay noqota luuqad waqtiga hadda la joogo maaha inay noqoto tii maxay ahayd sida xayawaanka oo kale xayawaanka laba dibi oo meel iskula jirta waa inuu mid midka ka adkaado intay iska heshiiyaan war waan maarata ma kale adkinna aan iska noolaan lama jirto annagana ma xayawaan oo kale aan noqonay maya marka taa horta iyada beesha aan kaga soo gudnay iyagana khayr allah ha siiya aad bay inagu faa'iideeyeen haddana sheekh cabdicasiis ayaa arrin yaro waane inoo keenaya inoo sheegaya haddana sheekh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 anagu ma aanu lihin aniga yani anagu ma lihi dad muxuu aha gaala'a ah iyo dad muslina yaa iska soo horjeeda ma kulliga muslimiin baan nahay maxaa yeelay ehlu qiblaan nahay meeshaasaan u ejeedsanaynaa u tukanaynaa masaajidkaasaa naga dhaxeeya salaadayna waa isku xidhantaa haddii ilaahay raalli ka noqdo kolkaan maki madiine joognaba waa isku xidhannaa ninkii doona imaam ha noqdo shaaficiyulmadhab hadduu yahay iyo hadduu xanafiyulmadhab yahay iyo hadduu yahay muxua ah magaciisa ii sheeg xambaliyulmadhab iyo afartii madhabood culamaa islaamkii oo dhan kolley hadduusan hadda anigu muxuu ahaa axaadiis hadee nin saas baac ugu le ma aanihi Eh, haddii waa daciif iyo wax dhowaa lagama daba keenayna anigu waxaan iska dhihi lahaa eh, eh, muxuu ahaa isheg xadiidkii salluu allahuma salli wslam barik caleyh salluu khalfa kulli barin wa faajirin ku daba tukada faajir iyo muxuu ahaa nin baari oo wanaagsan oo muxsina iyo iyo nin faajira ku daba tukada inaan inagu islaacnadno oo aan lacanta iskaga tuurno oo aan salaada kala goosanno oo aanaan islaamnimo isu ictiqaadinin ma aha maka imayo inaan joognay anaga soonkii maanta ahabaan joognay walow anaan imaamka annaga hadda wuxuu ka tirsan yahay qolo u faracsan aan ogeyn meesha mamlakada sacuudi carabiyaa joogta kollayna waxay uun u badan tahay qol uunba isaga badan tahay imaamku inuu qolo yahay baan isaga maleeyay kolkaan saa u firin sida hadda sheekh eh, umar u hawoogan yahay yuuna hawoognaa <laughs> kolka ani iyo shamiim cabdilwahaab iyo sheekh eh, bashiir oo isagan hadda fadhiya intii islaan ahayd oo meesha joogtay oo sharqan waqarban isaga timid yaanu ku daba tukanayn eh, taa horta idiin sheegay walaalayaal oo waxaa weeye iyaynaan isceebaynin oo haddii ilaahay raali ka noqon asaa uwa tukan eh, waxaa weeye dad muslimiina walaalana maalidoodii waxaan idhi sabtii hore yaa ayuha aladiina aamanu itaquu llaha waquluu qowlan sadiidan qowl sawaaba ah. dhahu ilaahay ilahay baan farhaya mooye annaga maaha qowlan sadiid yuslix lakum acmaalakum yafir lakum dunuubakum haddaad qowl sawaaba oo xaqa tiraahiin ilaahay waa camalkiinu idin hagaajinhaya dunuubtiinu idin dhaafahayaa wainuu dunuubakum waman yudic illaaha wa rasuulahu adeeca faqad faaza fawsan cadiim ilahi rasuulkiisa haddii aan adeecin faqad faaza fawsan cadiima eh, waxaan hadda aan isku hayno Eh, ma aha haddii dhijiidaan ku jeeda jilboodkooda ma aha inteenaas oo dhan ninkii saamic ahaa iyo ninkii mutakalim ahaa kulli waa ka wada faa'iidnay masaa'il fara badan oo ka faa'iidnay yaa iska jirta anigu waxaan jeclahay eh, meeshan haddii laga baxo inaan dad muslin ah oo walaalaha inaan haddaan suuq iska hor imaad isisalaanno gacanta aan isgelinno oo aan masaa'ishii dambe oo timaadana isla baadhno oo aanaan noqonin kullu kullu ummatin eh, lacanad muxuuha ukhtaha aanaan noqonin ummadu ummadii kale in lacanadii islacanad dusha kaga tuurays aynaan noqonin oo aan masaa'isha saban oo culammada joogta nairobi xafiis kilmida loo sameeyo oo la dhigo muxuu ahaa maktabka la dhigo oo ninba fannigu ku fiican yahay masaajida loo fiiriyo oo darsiyo oo nin waa dhici kartaa in la iskhilaafsan yahay oo ninba yani shay u qabsan yahay laakiin diinta maxaa ku fara badan inkastoo waktigii waa kaa dhammaanaya liigiidaho dee wixii aan ka hadli lahaa aan balii ogolayn muxuu ahaa maxaa badan waxaan isku waafaqsannaha ka badan waxaa la isku khilaafsan yahay intaas ku waafaqsanna ehlqiblaan isla nahay waxaan isla nahay haddii ilahay raalli ka noqdo ummatu maxamed baan isla nahay salaadda shanta waqti isla tukanaynaa shanta diin isla iskuma shanta diin isla iskuma khilaafsani shanta diin islam kolkaan leedahay soomaaliya ku hadlaayo arkaanul islaamka wey wax isku khilaafsanay kuma jiro kolkay saas tahay inaan muxuu ahaa wax isku tuurka badan iyo intaan dib uga soo noqonno aan kala faa'idno oo aan isku soo dhowaano oo dadkeenna aan isku soo dhowayno haddaan soomaalina sida uu sheegay sheekh faarax intaasa dhamayna haddaan haddaan sheekh faarax iyo siduu sheegay aan ka soo qaado soomaali haddaan nahay eh, waa ceebaysannahay oo ummaddeena siyaasiyiintii iyo wixii waa ceebsannahay dalkii aan ka nimidna oo aan dalka asalka noo ahaa ninkii ku dhashay in kastaba noo ahaa asalka